الdرس الرابع hda محlh ومبحثh habath رضي الله تعالى عنه الdرس derسgaas o الرaaبع afraad hada محlh ومبحثh habath habath abi bkri abi bakr sugnaashadiis رaضي الlahu taعala canhu sugnaashadiis hada محlh ومبحثh lama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay markii la oofsaday iyo kana abubakrin abubakar may haadi haa'ibanki mogn yahaadi kharij almadina madina binanshaki kamogn yahaadi falama balaga alkhabaru khabarkii markii deeray hu ababakar deeri oo rasuulka dhimashadiis man sheegi yaqbala hu abubakar qaabilay cala annaasi dadka qaabilay fawajadahu abubakar helay hum annaasa dadka helay fi diraabin iskabasanaan oo kusugayin wareersayin min alxusni min ajli lxusni tirinyo daraadeed calaa firaaqi rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay faarugowshayna la wareersayin fasacidahu abu bakar koray almimbara mimbarka koray wakadiba annaasa dadka an khudba akri khudbatan an khudbay khudbadaasoo xasa hu booriyey hum annaasa dadka booriyey fiiha fi lkhudba cala sabri sabarka boori khudbadaasoo jaa abubakrin abubakar lakooyay fiiha fi lkudba khudbada dhatiya lakooy man of alla gofki kana huwa manka haaday yacbudu muxamadan naw muxamed caabudaw haadi faina muxamadan naw muxamadka damaata geeriyoodiya waman of alla gofki kana huwa manka haaday yacbud llaha ilahay caabudaw haadina faina allaha tacaala ilahay daa'iman baxayun alihi nool waayo laa yamuutu ma geeriyooda uma tala huwa abu bakr akri gowlahu gowl allahi tacaala ilahay golsha iyo akri wama muxamadun naw muxamed mahaan ilaa rasul kolaadirsidilayaadi rasuulkaas oo qad khalat tabtay min qablihi qabli rasuuli rasuulkaas hortiis arusulu rasulka la tabeen afain maata huwa muxamed hadii geeriyoodo oo gutila huwa muxamed la dilo ingalabtum godoomasaana calaa acdaabikum erbyaalkian godoomasaana aayadaas khudbadaas iyo akri waayo wakana abu bakrin abu bakr radia allahu tacaala canhu may haaday ajlad annaasi dadka kanka adag yahaadi binisbati lifiraaqi rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi faarugo ilahay rasulshi faarugoshadilan fiiriyo wa aqwaahum aqwa annaasi dadka kanka hoog badan yahaadi waashadahum ashad annaas dadka kanka daron yahaadi basan hidi baaska fakafa huwa abu bakar fududaayay cinda idin fakafa may fududaaday e cinda idin waktadaas may fududaaday jazacu naasi dadka argagahashooye fududaaday watakaduu samaysadeen abaabakrin abubakar ye gudwatan dayse ka samaysadeen fi sabri sabr inka daydaayan wasabaati sugnaasho inka daydaayan sabatuhu sabatu abi bakrin radia allahu tacaala canhu sugnaashadiis hada maxaluhu wamabxasuhu lama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki markii loo ofsaday yakana abubakrin abubakar waktigaas xiligaas may adi aaiban kimagunyadi arij madina madina idiya kikumagun binaisha kimagun xaafid madina binaisha e bilaamay to reer madina kaguursidi miila kumagunaay falama balaga alkabaru kabarki marki deeray hu ababakar deeray oo rasuulka dhimashadiis deerti yaaqbalahu abubakar aqaabilay cala annaas dadka qaabili wadakala bayta caishata gali dilalaayo caisha gurisheegali rasuulka sala allahu alayhi wasalam yadaha wejig kakisaarnakbaadi wamaqbalahu dhongodi markaasa meera yani waa ka ilaahay lama dhimisho makinkulmiyaayo rasuul allah dhimishadi oo ilaahay kingadari dhimatiyadi bes binaanka afahi ha ooy yani binaanka afahi fawajadahu abubakar heri hum annaasa dadki heri calal dhiraabin iska dhasanaangi oo kusuganyin dadki oo nadaamsanaayn dhagsanyin yenkoy min alxusni min ajli xusni dirinyihi murgoysyo daraadeen calaa khilaafi rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki faarogoshe la murgoysanyi fasacida nabiy nabo koray almimbara mimbarka koray wakadiba nabiy nabo khudbaaki anaas askan khudbaaki khudbatan khudbein khudbaaki khudbadaas xasa nabiy naboga booriyey hum annaasa dadka booriy fiha fi lkhudba cala sabri sabarka boori sabarka jaa nabiy nabog lakooyay fiha fi lkhudba khudbada dhatiya lakooy man kana yacbudu muxama محamda ln lanki محamed gaalada man ofal ofki kana hua man kaada yacbudka yacbuda محamada محamed aabudaw haadi faina محamada na محamed kad mata hua محamed geeriyolyeri وaman kana cmar rasefisa siibnaytililaayo laqali lanki محamed simid er yani wa kay fakad maragtu lahay seefsina kadaraacay lahaayo kalkun bes abubakar bay deji kalkun lan deg yani sugnaayo sidaas argagahay walba mamujin waay ilahay kadarjay galishay ingingaansumi kulay rasulka inti noolabaan ogaay kabacd adidi madina kalku ilahay ugasikradanagadisumaasu aliha man kana lankaada yacbud muhamada muhamadka yaabudawaadi faina muhamadan kad maata geeryoodi man kana lankaada yacbud llaha ilah yacbudawaadina fain allaha daa'ima ilahay xayun alihi noolo laa yamutu waxan geeriyoodan uma talahu abubakar akri goda gawla lahi taala akri wama muhamadun nabiy llahi muhamed mahan ilaa rasul rasul lah dirsa ilayhadi ad khalad tabtay min gabli gabli rasuli rasulka sortiis arasul rasul tabti islay bilaawme rasul badan ala adri waana taben usuna saaso wal adri wali soo dhamaystiri baiwa afa in maata huwa muhamed hadii dhimado o kutila huwa muhamed didin in galabtum godoomasana calaa cadaabikum irabiyaalkin korsooka godoomasana n godoomten waay wakana abu bakrin abu bakr radi allahu taala canhu may haaday ajlad annaasi dadka kan ka adag iyo haaday intial adagyahaada lifaraagi rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shay faarugosa waaqwahm aqwa naas dadkakan ko badnyahaadi ashadam ashad naas dadkakan kadornyahaadi baasan min baasin ika baaskashay kan kadornyahaadi fakafa may fududaaday cinda idin cinda id qaala abubakrin kadalika goolin markii abubakar aayatan akriyey oo dadka xasalimay may fududaaday jazacu naas iya fududaaday fakafa may fududaaday cinda idin cinda id qaala abubakri makagoolay kada kada kagoolay abdiye marki abubakar hadadku kagoolay abdiye may fududaaday jazacu naas dadkaarka gaasho watakaduu ababakrin aka samaysaden gudbatan deishe abubakar basla mandegnaa rasuullahi dimagisa mandegnaa idi madegnaada karana abubakar adeysi kuwaalime fi sabri sabarka fice langadayda wasabaati sugnaashada langadayda asila haadi tan asilatun fi su'aal yaalewa ayna kana abubakrin abubakar intihaadi ina ina wafati rasuul ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi ofsashadiis waktishe interroogi hay yani wa kay kana abu bakrin gaa'iban kharij almadina maada facala abu bakr may farixiina ma kad balaga deray abu bakr alkhabaru deri yani wa kay mafalama balagahu lkhabar aqbal cala nnaas dadka qaabili kayfa kana mawqifu abu bakr mawqif shaysa hada lifaraaqi rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi faarugo shay kana mawqifu asabaatu yani wahay walquwatu sabati hoog iyo meew sabr iyo haati sabr haati wa ay yani adarsu sakhamis darsiga shanaad mubaayacatuhu mubaayacatu abi bakrin abi bakr radi allahu tacaala canhu lalabalantimiyaada maxaluha wamabxatuha abu bakr marki rasulka damadi bacdisha rasulka lalabalantimi mubaayacadiatan e bacda wafaati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi oobtashadiiska bacda yaijtamaca alansaaru ansaara aruuren fi gubatin teendado dhaabiya aruuren gubadaasoo tucrafu markidema lang ogoonsaday bisakifati bani saacida qabiilkii reer banu saacid eraay balanbaladiyo ama teendadiyo lang ogoonsadi lilmufaawalati wadatasha daraadeed iyo miilanka kulmen fi magnaka wadataladaayaan yatawala alkhilaafata khaliifnimada tawaliya bacd rasul sala allahu alayhi wasalam rasuulka bacdishay lanki khaliilta waliya yofasalagaayana meelka kusamin waa faqara may ka sugnaaday sayum ra'yul ansaari ansaar ra'iiso may ka sugnaaday calaa mubaayacati zaciimihim calaa mubaayacati ra'iisihim ra'iiskiisho ini lafalantaman sacd ibni cubaadata ah ee kalkun yani rasuulka o geeriyoodi bacdishe lanko noomid ee ah kuwaa dhagaaneren khaliilka waa dhagaano sacd ibni cubaad sayidul awsi maahin sayidulkhasra jefaden sayd lkasraj ahay sayd losr geeriyoodi bada bada kaybar bacda gazwat laczaab iya geeriyoodi ama bacda fatxi bani quraas kolka sayid yani ansaar lamasida lahaayen sacd sacdenga leraay sacd bin cubaadata iyo sacd bin mucaadinga leraay sacd bin mucaad sayd laws yahay sacd bin cubaadatana sayd lkasraj yahay kolkan lankinga doordaan eren oo sacd bin cubaad iyo khaliif waadibaan walama calima almuhaajiruna muhaajiriinti markay ogaadeen dadki maka kuhijirooday muslimiinta ahaayeen abubakarta iyo dadkasaabta dadki u wiileeyeen markay ogaadeen biijtimaacihim ijtimaaci lansaari ansaar kulankood markay ogaadeen asracu degdegen ila saqiifati ahi balambalada iyaan degdegen ama teendada iyo jaran ansaar ka jaran ka aruursanaayen meelaan degdegen oo lankadoordaayen aan degdegen yatagadamu halan hormaraw hum muhaajiriinta abubakrin hormaraw wacumar hormaraw waabu cubaydatan hormaraw yani aصaab shura an warmaraya faqaala ansaaru ansaar may kagoolena lahum faqaala ansaaru ansaar may ngaren lahum lilmuhaajiriina may ngaren mina amirun wa minkum amirun saa ngaren mana mina unun may no haada ansaarena amirun wa wa minkumna amirun eren isin amir lanko amir hasuubsada unun lanko amir hasuubsadaan eren amirnimada quraish laysa hadiyo mahaada so eren mana ansaarun enen amir ahaadeen mina amir aminkum amir wastada ljadl doodiya darsadi wlkhilaafu khilaafa darsadi waay doodyin amirkadedi khaliifnimadidakilka doorda asaabta qaarkood meerena oo rasuulka sala lahu alayhi wasalam mureeshahay haddana khaliifshay mayla nagdey mureeshay nagde ansaarisingasin hortaba diintaan gargaarasen ansaarlay haadasan yon meerena saas mahaadan rasuulka hofnimadi unu namir waldhilaan rugundooda melkadedi kariifnimadi rasuulkana sala allahu alay wasalam weli m mawjudun yani waa kay masalan beiye oo weli lintuugna waa rasuulka bu lintuugne sidis yani karshinka daboolnya lintuugna iye madaxnimada lakadooda xisaabka dooda nagne dhib badanta waa madaxnimada walaa liskudhamaaya ama lisku dilaw madaxnimadaas lailankasan kahoraay kalku rasuulka sala allahu alay saaba rasuul ba saaska dhedi oo rasuulka ba mawjudayata lintuugne madaxnimo saasna dooday ay wakadaba abubakrin abubakar iyo khudbaafi khudbatan khudbaafi khudbadaasoo bayanahu abubakar cadeeyey fiha fi lkhudbati khudbada fiisha alhadafa inlijeesada alasmaa oo qaaliga ee nacdeey min ajli lkhilaafati khilaafada min jacli lkhilaafati khilaafada weelawsha eh ligureishin gureishla kuweelaw eh uma qaala abu bakrin abu bakar may ka golay naxnu lumaraa un amirin iyo haadan gureisheena وantum lwuzara isin wasiirin ahada sangaansaartin wasiir maylare kaafulo lanka oo amirkan kaalmayaw isin wasiirin ahada sangari walaa yadin lcarabu carab man hingaalsamaas ilaa liqurayshin la hingaalsamaaser carab lankala hingaami kor mala ilaa quraysh la hingaamiaser wakad raditu lakum isin lahantinga raadlasinka nagadi an hal isharaxoy an hal idordoy mae miscadila ismanaha mis mis sharaxahay abubakar taasu lanka oo yani langbahanyi oo islaam ilaahayna markagalan gobadaw inuusan isjaraxnuu gofka oo amirnimaduusan iskawaalnuu la doorada lay meelay kalkun horta qureysha iyadasin gaamiyaaseri taaso jahiliyan iwa islaama ma qureysha ingaamiyaasi arabto manaa jaahilnimadana rasuulka buntilan diina sala allahu alayhi wasalam a ingaamiyaay arab oo dhan ahlubeedka ahlubeeda ingaamiyen qureyshare marka la ingaamiyaaye carab oo dhan yo ingaamiya hadahoo rasuulka nimadoon hadana islaam la nagarin ah hadana lan quraysh eho islaam eho muslimiinti arse lankaasa ingaamiye alubeda ingaamiyayen dadki kacbada oona ihilsuhaayo quraysh eh wakad raditu lakum isin lahaantinga raadlasinka nagadi axada haadayn irajulayn lamadun rajul koosho raadlasinka nagadi yani huwa abubakar mayna jeede cumar bna alkhataabi wa aba cubaydatanna jeed horta ingaam nagdaasari waana lamada ngasin dooray lamadan koosa dooradaay cumar khaliifta dhikada ama aba cubaydat bn jaraax lamadaba min casharati lmubashiriin waay dadki noolin rasuulka bishaaray lamadan amiirka dhikadaay ana miya ani dooradna leegdaws cumar doorada mis abu cubayda doorada ari macna lamadi oba qureysho qureyshdayn arab dhow ingaamiyi korteedi bes hadii arrinta soo nagatay aragi cumar horta ba ogaayo yani meelas fanahalla cumar cumar hinjidi waxasama cumar gooy annisaaca doodya gooy wamada cumaru teegi yadahu cumar galantiisa teegi liabi bakrin abi bakara galantan teegi anina mal doorada abu cubaydina mal dooradaayo adika dooradaanr abubakar fabaayaca huwa cumar labalantami hu ababakara labalantami watabica alxaadiruna dadki meelu noogen rehen hu cumara rehen a cumara madaxnimad yani cumara rehena dadki onslka dooradi a bes wadakala sadi abubakar khalaafidi lankadiibi ansaari od yireen bes sadi ata marki dem yoon ogolaaden macnaha ahay sacd bin cubaadata meelo siifala kutabi macnaha ahay ansaarta gaarkooda layin siidka nodki leyna khilaafsateena layin cumar nameer ala dila ala dila abis oob khaliifnimo hadi landoorada fadahay yani waa quraysh roogdagu sadi khaliifnimo ina sarahay rasuulka badishinta dada ku kuusay halidooralay haligireer mana manaa cumar ad adagahay ogda bes yani humaato kale iman lajeedo laakin manaa may sababto oo yani oo dadka dhanuntalnusile dalkan kusileeyal bes sidiyaa yani lakutagi sacd bin ubagata abubakar kadoorad wadakala abubakrin abubakar gali isla dooraday almasjida masjid rasuula gali sala allahu alayhi wasalam wabaayaca naasu dadki kala ila tendada dadko gaabn laerogen ogda ansaari muhaajirinka koon kolkan dadka kale magaalada soogi dhong labalantamen wa abubakar abubakrin abubakar khudba akri fihim yani fi naasi dadka dhahdi khudba akri khudbatan khudbiya khudba akri khudbadaasoo xasa huwa abubakar booriyey hum annaasa dadka kaboori fiha fi lkhudba khudbada fiisha kaboori cala tamasuki gobsado bidiini diinta ilahay la gobsado kaboori warasama huwa abubakar an calaamayay asiyaasata maamul calaamay alati maamulkaasoo ictazama go-aansaday an yasuusa ini kamaamulo hum annaasa biha bisiyaasa siyaasada kamaamulus go-aansaday oo mabdaagay iyo onlajeesaday anasinka maamul fadawna yani sada isuga weri maanaa kofkoob la doorad ogda sa ibaloo la doorday khudbi akriya lilay addunyada dadka ogaan reer addunyada ibalowa la doorday khudbi akriyay inta asin obde inta balan oo an korkin a waaliliinka dhiki walastu ganday an korkin waaliliinka bikayrikum kansiin khayr badan ma mihiyeeri fain axsantu hadii an wanaag sameeyo faacinuu kaalmaya ni an in kaalmaya wain sadaktu hadii aan run sheegona yani wain sadaktu hadii an run sheegona faqawimuuni itoosiya igoojiya asidku runto amaanatun amaano waay walkadibu beentana khiyaanatun khiyaano waay walaciifu kano laciifka eh fiikum dhahdin qawiyun ki kale ahaade cindi agday ho kale xataa aakuda ilaa an hangaadaw law lilaciifi hangaadaw xaqahu xaqa laciifi hangaadaw walqawiyu kana hooga leho isin ama hoog inis maleeyawna laciifun laciif ya inti agday kahaade xataa aakuda ilaa an hanku gaadaw minhu min alqawiyi alxaqa hagusa dulmi hanku gaadaw insha allahu ilahay hadi doonom seeri unada madaxyaalka madax lanka madax hoobla doorn hanga suubiye hanga suubi walay wede si insha allahu e ama erdoon les walba maneer macna kalka yani waka walaagin mawalaw marka dembi kalka mayliya hadii ilaahay doono sa saasa la baahan laa yadacu laa yadac axadun axad ay tabnay minkum isin haalsin kumide aljihaada jihaad ay ku tabneedi may wali fa inahu shaniye laa yadacu muktabuhu jihaad qawmun qawma kutabaan ilaa daraba allahu ilaahay may kasaliday hum qoom kas bidulli dulli ilaahay kasalideedi omati jihaadku taban duli ilahay kasalie adicuni an oo damboya iabdiya ma adactu llaha warasuulahu a inti ban ilaahay bacdiya rasulsha abdiya isina oo damboya iabdiya laakin fain asaytu llaha tacaala ilahay hadii ana kacaasiyo falaa daacata lii daaca ana miin sugnaam calaykum daaca masinka fadaari markaas ila laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq wa gumugumar kudris dheeraysa laakin hadda gaabis la ahaan ahan kitaab muktasar lay ilaa salaatikum salaadin unguma yarxamukum allahu ala sin naxariisa salaada xilisa ladoogay runtukunagari bes khudbadaasan akri bacda wafaati rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki oobsashadiis bacdishe ya ijtamaca alansaaru ansaar yakulumen fi kubatin teendado yakukulumeen kubadaasoo tucrafu hiya kubada lankasay bisakifati bani saacida reer banu saacida balanbaladiyo lankasi miran gumen yani mira yani waa kakakulumen wa lilmufaawalati si lanwada talado si man la lankuwada talo mufaawala mufaawala manaa bandhig hadal oo nimis bandhigaayo oo sheekalay waay lilmufaawalati si lan gorgortumo si man ofishay lanka gorgortumo oo lanka sheeko yatawala huwa manka tawaliya alkhilaafata khaliifnimo tawaliya bacda rasul sala lahu alayh wasalam rasuulka bacdishay lanki khaliif nagdaw silanka doodma lilmufaawalati doodow daraadiye iyo melanka kulmen ijtamaca lansaar wa kulmen liajli mufaawalati doodow daraadeed fi manka doodayn yatawala huwa manka tawaliya alkhilaafata tawaliya faqara may sugnaaday ra'y faqara may sugnaaday ra'yuhum ra'yu yani wa kay faqara may sugnaaday ra'yuhum ra'yul ansaari ansaar raayishoo sugnaadi calaa mubaayacati zaciimihim siidkooda labalanto labalantumo sheeka sugnaadi sacd ibni cubaadata sacd bin cubaada ah ini sacad khaliiflakuwaan rasulka bacdijay taas ansaarka kulme kalkun tafar tafriga dhiya hadii muslimiinti ansaarna lanku amir waaldadaan yani waa muhaajiriintana lanku amir waaldadaan islaamki meelaba kalkun tafriga dhiye tiyedaha tiamay dheegana dadki diinta halgami ansaar walowgi yani wa wala ansaar erimay wa ansaaru diinilahi ilahay diinta an gargaarin qabiil oo dhadiyo jaahiliya aysan kudhexaysay boqol iyo labaatan sina unuga dhaladoob la dilaayo isdilaayano isdhamaayan ahaayen kolka markii rasuulka sed sala allahu alayhi wasalam ye sharafoowen rasuulka diinta ilahay garab lagobodeen saasa ka sharafoowen kolka jaahilnimadii i walaagi dhan isku saareen wal iska daray magaasha ordhankoosi khasrajeleray alansaar beseler magaalooyinka olan weeli sharafooen diisiyaka sharafooen oo gargaarka diintin gargaaren kalkunta rasuulka eedan jeelayay hataa gibroosho hadii aragoo dhon hataa us yani waa kay eedan jeelayo wallahi ma iga ilaahay ma i markaasaya ini alasan jeela yani waa kay tisaraay rasuulka gibroosho hataa oroosansolan gibroosho ansaare tisarag jeelada jiras eedan jeelay yo nafsiyoti lahayn naxnu jawaaro min bani najaar ya xabada yani wa ki masalan tilaayan ama reer banu najaara ena rasuulka jielna guraayan mana ay dalac albadru alayna guraayan hedin jielen kolkunta kiyo haayo hadii marba rasuulka dhimadi sala allahu alay slam geelad ma eragaanay yo hakulmeeno miseayta arureno boorayan oo cabaas rasuulka seeday rasuul allah ansaara antaka kulunsun ooyahayan adfaarubawka ooyahaya latirin yoosinin lahaay rasuulka na lahawidaayey mimbarka lafadhesiyaaye yani wa kay masalan ba oo yani wa kay dirdaar maay ansaar dirdaar ansaar halka wardawa ansaar halka wardawaeraay oo kolki yoogiya ansaarte kolku maeren rasuulka oo dhimidi khalifa waalidan sacd bin cubaadata khaliifka maeren ogaadin kolku muhaajiriinti kala shoorki mala weerni muhaajiriinti asaatin kuwinay oo maka kakooya diinti dacwado dhan ba hawiday madiini sheenay saas hay oo rasuulullahi kumid hay muhaajiriinti mala sheegna ogaadeen kalku melian seeden walama crima almuhaajiruna muhaajiriinti markay ogaadeen biijtimaacihim ijtimaaci ansaari ansaar kulumawkooda markay ogaadeen asraacu muhaajiriinti degdegen ila sakifati balanbaladi ama teendhadi yan degdegen sakifatu bani saaid ayan qabiilki banu saaid banu saaidada raaiko ansaar kumid ah kalkun xaafidaasa teendhadi kadhahyaalreediyo lagadari yani waa kay sakifatu bani saaida yatagadamu haalan hormaraw hum muhaajiriin abubakrin hormaraw wacumarin hormaraw abu cubaydatan hormarow faqala lansaaru ansaar ma ereena lahum lilmuhaajiriina muhaajiriinti ma engareena mina amirun wa minkum amirun ar ununu lang amiir eno haade isina lanku amire rasuulka sumadhimine sala allahu alayhi wasalam ha ansaaretin unu ansaareen ununu diinta dadkaha ha korweelay oo intaa deersi unu amira weeldadaan isi muhaajiriin asin amirka weeldadaaren mana washtad hadii saas nagato tafriga islaamki kuwaya mal ogolta iyade hadii ciid isla jar oo kalkun lama goonisha balero nagada tafriga kuwaya odowna kufaa'idaysade odowka islaamka na faa'idaysade tiyadahayti waldiidi washtadda aljadalu doolad darsati walkhilaafu khilaafad darsati lankuwa afshay may hakubood hakubahay yani waki masala hadi maxasusani iyo meera rasuulka sala allahu alayhi wasalam ay haayeen muhaajir ma hayna ha bes hadii rasuulka muhaajir boo ahay ansaarahaylan kusuge a yani rasuulka muhaajiri mahayne ha bes khaliifkana muhaajir lay un hortaba ansaarena diintan gargaarani wasiirin lay nagdaaneren un siinkaalmayaana lay dacwada sidii lay garab gobolaana yani lanki khaliifka rasuulka hortaba muhaajir ahay haddana muhaajir lay nagde wakadaba abubakrin abubakar a khudbaakiyay khudbatan a khudbaaki khudbadaas oo bayana hu fiha fi lkudbati khudbada fisa kacadey alhadafa bartilmaamedka kacadey hadafkaasoo alasma alaclaa saray bartilmaamed oo saray kacadey mana oo min jacli lkhilaafati khaliifada weelowkeed eli quraysin qurayslan weelow wala khaliifnimada qurayslanka weelow bartilmaamed oonka saray ya cadey uma qaala cumaru uma qaala abu bakrin abu bakar meeray naxnu unu muhaajiriin aniye alumaraau amiring naglaaneel wa antum ising ansaareetingna alwuzaraau waziirin iya ning naglaasan ay yani waziir iya naglaasan hortob sidi haysan may wali rasuulka sal allahu alayh wasalam hadi mi ciidan indiraw lanko muhaajir ee kuwelay lanko ansaareen kuigeenga kuwelay isin kolka sidi iya ning hadasan mana sidii ban carab oo dhan hordhaanba jahiliya iyo islaam ma hingaamiyayay quraysh lay adana sidii lay wa walaa yadin lcarabu carab man hudo man hingansamaas daana hingansimiwa walaa yadin lcarabu carab man hingansamaas ilaa liguresh na hingansamaas kalkun lan khalifa gureeshalay lakuweele wakad raditu raalhaali lakum isinsin raala axada haadayni lamadan koosho arajulayn lamadan rajul koosho sinka raala nagadied ma inijeedi abubakar cumar bn alkhadaab aba cubaydata bn aljarax gaasilabiyaie lamadaas koosho oo oh, muhaajiriin e eh, kodoordaay hor dhaangna may loogiya horeba rasuulka sala allahu alayh wasalam soo nool ahay iyo abubakar khaliif lakuwaalay ha yani abubakar gadaalka adi khaliif nagdaas rasuulka maern cadaan e maern sala allahu alayh wasalam laakin wal oo satarbeeb eh i wal ishaaro badan eh may la dareemaya ini abubakar khaliif nagaba doon laha kubilaaw sanadkii tumanaad oo gazwatu tabuk lanka raaya islaamka wedi ay hay abubakar ahay gazwadaasna may loogi aakhiru gazwatin gazaha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam wahiya gazwatu tabuk in gazwadii rasuulka duulawtingadamboyti may hayti gazwatu tabuk gazwadinka dheer haytin hayti dalbil may la socdaan bahy tabuki sham uduudiye iyo xijaaz uduudiye yani kolku rajulaas may dareemiyaasay ini khaliifta nagdo doono abubakar rasuulka bacdishay tankele rasuulka soo xayun eye fi gayd lxayaat kasugunyi iyo ay yahay abubakar khaliif luweli ilaa caisha diidasay abubakar ma e oob mr admiritasurm ooyey cumar khaliif malka waa la guraasi bilaantetin isin malsan kasaayo lajeedidin yani yusuf hani saaxibi atin rasuulka nalahi sala allahu alayhi wasalam sumug dheh abubakar khaliif nagalalah kolka rasuulka oo xayi sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar datukiisiya sheelaylah moodi koosuntaas naftiya may dareen ini abubakar rasuulka bacdi khaliif nagala doon haye fi sanati taasica walba walbadan ishaaraad ay jiraan ini abubakar khaliif nagala doon fi sanati taasica marki fatu maka dhiidi bacbishe sanadki sagaalad xajka ay hingaamiyaay abubakar amirlankaliki abubakar xajka islaamka hingaamiyaay sanadki tubnaatan rasuulka bahibais laakin sanadki sagaal rasuulka hajmanbana lanka langal saari mahay abubakar taas may dareensiyaas in abubakar khaliif nalga doon kolka waxyaalo fara badan ya yani waa ka ini khaliif nalga doon abubakar sufiyaaye ya jiraan iyo oo saasati lalagaba usuub ogi lalagaba maerna ni khaliif nagade nisjarax maere wakad raditu lakum isin lahantin asin raada nagadi axada haadayni lamadan koosho arajulayni lamada rajul yani huwa abubakar mailijees cumar bn alkhadaab iyo waaba cubaydata anlijees fanahada cumaru cumar yahingidi waxasama huwa cumar afjari annisaaca doodi dhonga kawsi waxasama gooy afjari mana annisaaca doodi oo saabsan dhexaysa muhaajiriin ansaaran dhexaysa gooy wamada abubakar tegay maya wamada cumaru cumar tegay yada yada cumar cumar galamtisa tegay liabi bakrin ilaa abi bakrin abi bakr galamtam tegi yani ma eray laqala rasuulullahi nooliba imaam ning nagadi lay imaam ning nagada mana lanki salaadan oo rasuulkan karaadla nagaday salaadi walawsan tukisyoinari lankaas ledan addunyadana imaam ning nagada mana lanki aakiradana lingdiibi oo lang aamilay talaadi an bacdigay abubakar suntukiisi ma leerrihaa addunyaduna isla indii badaala isla khaliifning nagdeen wamada abubakrin wamada cumar cumar teegi yadaw yada cumara teegi liabi bakrin inteegi fabaayaca cumar cumar labalantami hu ababakar watabica alxaadiruna dadki meelo roogan xaadiriintaayana rehen hu cumar ya rehen wadakala cumar wadakala abu bakrin gali almasjida masjida rasula gali sala allahu alayh wasalam teendadii wala kutabi xaafadii wala kutabi masaajidala garuri kal wabaayac annaasu dakiya labalantameen hu abaabakar iya labalantameen kilaargood kulli megal galangeliyo labalantameen adi khalifning adi khalifning wakadaba abu bakrin wakadaba abu bakrin khudba akriya fihim fi naas dadka adi khudba akri hudbatan hudbi hudba hudbadaasoo xasahu abubakar booriyey hum annaasa tiyati khudba kaboori cala tamasuki gobsada bidiini diin illaahi ilahay diinkeela gobsad kaboori warasama huwa abubakar n calaameeyey asiyaasata maamul n calaamay siyaasa maamul waay mana alati siyaasadaas ictazama huwa abubakar go-aansadi an yasuusa ini yani kalailiyo hum annaasa dadka biha bisiyaasati kamaamul mana ayasusa ini huwa abubakar kamaamul hum annaas kamaamul biha bisiyaasa kamaamul sugoansadi ti an calaamay an xaraygi wa minha qawluhu ila akhiri osunra asilatun hadihi asila maada xadata may hadarisi bacda wafaati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki obsujidis bacdigeedi may hadarisi bacda wafaati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ijtamaca alansaar fi gubatin tucraf bisakifati bani saaxiba cala ayi shayin shay me bara ra'yuhum ra'yisha kasugnaadi bara ra'yuhum cala mubaayacati zaciimihim sacd bni cubaadata maada facala lmuhaajiruna cindama balaga marki deeray hum muhaajiriinta dalika alkabar kabarkaas marki deeri may faleen walama calima almuhaajiruun biijtimaacihim asracuu ila sakifati yatagadamuhum abu bakrin wacumaru waabu cubaydat bnu jarax maada qaala abu bakrin lahum lilansaar mangari ngari faqala abu bakrin abu bakr may ngaray naxnu lumara waantum lwuzara maada facala cumaru cinda dalika may fali fanahala cumaru waxasama النizaac wamada yadahu liabi bakrin fabaayacahu watabicahu xaaliruun adars sadis darsigi lihaad kolka abu bakr hoolisa bilaawdi dacwadii ilen mayb waa rasuulka sala الlahu alayhi wasalam dacwadii melik akayti iyo hor wedow nagdi ciidan adiraw nagdi waako khudbigiis may kumid ahay waxyaalagu sugabadaw ini kumid ata jihaadka ini hor sii wedow macna walaa yadacu ah, walaa yada laa yadac axadu minkum ljihaad fainahu laa yadachu qawma ilaa darabahum allahu bidulliya kalku meel mariyo hooli oo jihaadki oo markaasba dhati roogdibaaho ciidanka oo markaas meel hal indiroo lalahay rasuulka jiridiis daraadiyan reebaya meelo roogi idinki sugahay babilaahi waa ka dirawshay tasyiru jaishi usamata usama ciidin shay socodsiyow nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka mihaadi jahazahu rasuulka ni diyaariyahaadi gabla wafaati wafaati rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay oofsikidiis hortiya may diyaariya jaishan ciidan iyo diyaari ila shami jaiskaasoo mursalan la diraw ila shami sham la diraw jeiskaas oo multabisan dheehan bigiyaadati usamat ibni zaid yani usamat ibnu zaid oo xabiib rasuul yani hay rasuulka xabiibshay hay gaashedi ka dheehan waamara nabiyu nabag ma emray sala allahu alayhi wasalam usaamo ma emray ilaa an yasira huwa usaami nin socdaayo ilaa xayu mil ilaa xayu maqatali waalidihi waalidi usaama usaamo waalidkay makaana dilowshay miilan socda usama waalidkay meydilahka dilaayo intihayk gazwatu musa maayo meedo socdo macnaa waqad tuwafiya nabiyu nabaga la oobsaday sala llahu alayhi wasalam qabla safar ljeishi jeeskii dhagaagowshay horteediya la oobsaday faashaara bacdu bacdi may ngishaarena asaabta kumide cala abi bakrin abi bakr may ngishaaren biradi ljeishi ciidanka ini nago wa irsaalihi irsaal ljeishi jeeska la dilo likitaali murtadiina murtadiinta dagaalsoodir may dhiyay yani rasuulka marki geeriyoodi sala lahu alayhi wasalam carabti dad badan kumid eh yameerena hadi marba rasuulka ooka dhamidi bes dacwadiis meela ka dhamaati eren dacwadii rasuulnimadiitisna diintitis meela ka dhamaati sidii diimogi hor oo kale nasaarba yani injiilba mawal nasakhi mal ernay ha haye zabuur kitaabadii horeb mawal nasakhi mal ernay ha bes naba hoo dhimidisuna diintis meela ka dhamaatiyaen dadba islaamka baan ridaawen carabti kumide qaarkoodi may laman geebsimen hano oo maanicu zakaad leraw i hano murtadiin leraw lamadaasan geebsimen hano zakada diidenam eren rasuulka la zaka siyaani una ooba muhamadba dhimidi zaka lankalma siyaano eren hanonama erena yani waa kay muhamad hortuma dhimine ha dacwadiisa meela ka dhamaati ilaa hata qaar kumida may samaysadeen lanko kaleeba nabanimo imisjarax ani nabanagade nabanimada wal oo ilaahay dasisada maahin wal oo jaga oo lank hooboos kokal galaw ma eh kolkun lamba isjaraxey usama leeraw muslim usaylimatulkazaab nabanimo sheegay nabi ahaari mana boomki shayna dhabiilnimo ang dad badan yo kumid ee rehen ilaa dadku gaabon oo isreeben maahin kalkun kalku nimanka maylkufade meelkal mayn bahaneeren dadon dhakaane muslimiinta eba murtadiin roogana yaga ilan bane sham ilan bane iidanka unta la halka laaba iidanka horta maabaysan ahaa diyaar ma ahaa murtadiintan hanin dhaw la halka laaba arabte dada taas kakala taliya abubakar taas lakala tali faqaala abubakrin abubakar radia allahu tacaala canhu ogolaaday meeray wallahi akdhaarday laa axullu liwaan caqadahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam wallahi mafuraw wallahi la axulu ana an mafuraw liwaan calan mafuraw cagada hiday kulligu kusuge anabiyu sala allahu alayh wasalam calan rasuulka galan hiday oo miil diray inkataragal an miil kala manglaaba mafuraay haddana may ku dalbadeen fadalabu haddana ciidankii may ku dalbadeen muslimiinti may kale ku dalbadeen minhu min ali min abi bakrin may ku dalbadeen cazla usama taaren haddana haddana ciidanka miilasan dirahay unug yarokan amirnkadiki rasuulka kuwaali mae kan lay adile usama lay bedela may saasan lay lisigari sinihi sini usama usama deedis yaraanteeda garaabiye deedis nagajarti ya umisiyada a yani saaso kalkum daraabiye walaawayar meerena hal bedeloy i watawliyat ljeishi jeish ini lanka waalo waalo lanka dhiko man waalo lanka dhik huwa manka ba'sanu dawi minhu min usama ka dawi saas dalku dalbadin saas ciidankii shama landire adilata rasulka sidi hal adilata unugu lay bedel lanko kal khalifa ladiri fakadiba huwa abubakar dhirisi waqaala abubakar may ka goolay laa aczilu ana macazilaw hu usama wa yani makucazilaw walhaal gad walahu rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul lanku xikma badan akooyaye rasuulka lanku xikma badan iyo an haaday ani rasuulka wali ka aragya milgajarse soo fiiriya un roogna umarsay roogan asaabta kainguineyn roogan abu cubayda say roogan cusmaan say roogan cali roogan amir manka degneed ng ana kalku rasuulka maku xigma badniye la rasuulka waalo kaweer ana waalo waalo makucazilaayo uma shayaca aljeisha ciidankiya sogooti binafsihi nafsi abi bakrin abi bakar naftis iyo ciidanki sogooti waawsaahuwa abubakrin dardaarami ho usama yan dardaarami biwasaaya dardaaryaala xakimatin di xikmatin xikman saaxiba yan dardaarami fasaara aljeishu ciidankiya socdi wagaara aljeishu ciidankii weerari calaa ahdaafihi ahdaafi ljeishi ciidankii bartilmaamayaal ya weerari watabaa huwa jeeskii sugaay walaha dhafaali waanima animytay warajaca jaysh usama usama ciidinkii nagdi ila madina anagdafira naareysi aguuleysi faadkala huwa jeeshkii may geliyey alrucba argagah i obsi geli fi quluubi lmurtadiina murtadiinti galbiyaalsho faidi kudhabasi mana murtadiinti hadii kilaha kulaabamay sham la seeday dadowkii sham haayo dhon laaku guulaysadi kalku yoma iyaal yani wa kay masala bah yogilaklaba me of si kadhidiyo nafkiyo sidiya yani ciidankalakufuli wa kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may hadi jahazahu rasuulka ni diyaariye hadi qabla wafati wafati rasuli rasuulka ofsashadii sortiya jeishan ciidan ya diyaari la sham sham ya ciidan an diyaari jeishkaasoo multabisan dhehen bigiyadati usamat ibni zayd usamat ibni zaydin ganshika dhehen waa mara nabiyu nabag amri sala allahu alayhi wasalam o usaami amri an yasira huwa usaami ni socdo yani ilaa xaytu maka ilaa xaytu makatali waalidi waalidi usama usama waalide zayd bin xarisa waalide e makaani dilowsha intika en socdo waqad tuwafiya nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshe loo abtiday gabla safari ljeishi jeeski safarowkiis horteed jeeski usama soo safari ninban ya rasuulka jiridi markaasa saartumeerena odayaalsho ee rasuulka jiridi argahaynano jirida si nagdaw malog inti rasulka kushal bahaw idankan redaaladhikl sidii reedanka dhiki fa ashaara bacdun bacdi ishaaren cala abi bakrin yan ishaaren biradi ljeishi ciidanka ini laradiyo wairsaal irsaal ljeish jeishka ini landiro likitaali lmurtadiin ilaa kitaali lmurtadiin ku yidhi daawi dagaalsha lindir fagala nabiyu alayh fagala abu bakrin radia allahu tacaala canhu abubakar may ka golay wallahi kadhaarogay la axulu ana anmufuraw liwaan calan mufuraw caqada hiray huliwuga suge anabiy sala allahu alayh wasalam alag oo rasuulka galantiska hiri ana galan kufura magawer mana wal direersiye wal wadeeleyna haddana fadalabo ciidan muslimiinta may ku dalbadeen minhu min abi bakrin cazla usamata usama cadiloshe liajli istikari sini sini usama usama deedis yaraanteeda daraadiye i wa tawliyat ljeishi ciidankini waalolanka dhika man waalolanka dhika huwa manka sanu dawin minhu min usama ku dawin suna lanka oo kalele cumar saydanroogana dadkaasoy le hadana amir linkilisaan fakadiba abubakrin abubakar xanaagay dhirisi waqaala abubakrin may kagolay laa acdilu ana ana macazilaaw hu usamata macazilaaw walhaalgadwalla waalaka dhikay usama rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa waalaka dhikiya uma shayaca abubakrin abubakar sagooti aljeysha ciidankii bahay iyo sagooti binafsihi nafsi usaa abibakrin abibakr naftiisa sagosi marki sagoosiyay khaliifka waa ahan daadi saarnaayo misade wakana usamatu usama may haaday oo safarki ciidanka mslgaamiyaay raakibanki walsaar may haaday wlkhalifatu khaliifkana abubakar en may haaday maashiyanki lugaya haaday faqala usamatu ti linisbinaya linisrasa lamdajis liskafiryahay taasu manaa sheekh awise kitaab sheminera wala kitaabkan akriya sheekoy maybua ini rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabtis wadadiisiyo wada lakuwaadhadoolskishibawer mana kon wala la sheega surudeed bese ma eh ini lakadhagamo liskishibahooya lambaani asxaabu rasuul iyo sin isku dambooyen kiidiyo wiin kiidiyo yar lama dardidi lisi dardidis lanka ogaaday lilis dardaryaay hadi abubakara khaliif lan doordi usama reedkay marma ma erni sin lahadlahay firi faqaala usamata usama may kagoolay law liabi bakar may ngaray latarkabana o laanzilana oo khaliifkii oo islaamka adeerto abubakar erto yani rasuulka bacdishay lankinfal badnaa erto adi na lugay anina daaba saarmay mamagadaas adi koraaser daabadana kor ana daaidki jeeska anin jaamiyahay laakin adi hadi khaliifkan e eh, ada kor anin lawaya faqala radia lahu taala an faqala abu bakrin abubakr man ka goolay law li usama radia lahu taala anhu man garay wallahi ma nazalta walaa rakibta wali dhaar dhaarku daji kahorjeen wallahi ma nazalta adin madegaad daabada walaa rakibtu anin makoraay wama calaya ana korkay mahaneer an ukbira ini an buseeyo badami lutay buseey saacatan sac zanunko fi sabil lahi kubusay walba dhibe korkay maaneen dareerkaas dareerahay fartunten jeeda ilan meelin hoobalanjihaysat ad mirasaylikii ogi hoobada kheer injihaysato misaaidka afkahan dhagaajido inta afkaha eedid ad langaalu kheer leesa tilaabo gaatob ajara kalkun jihaad hoob injihaysato an dhagaagsaton sidii layen kalkin yani waabi masalan ba usaame ma injihaysiday jihaad abubakar nasogootiyahay ma la keyr injeed nasogootiyahay kolka ilahay darti fi sabiililahi an oo injeedo lugaagay busooaan walba ofkayn ah, ay yani saas wama yani saas sankalmati araay masalan lanki an oo kas amira ingata ma erijaraay amiruna ay erijara usama abubakar iyo cumar marki aragaan hada amiruna eraay kan amirkan hu may wali amarana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam saas edaha rasuulka amir ninka dheki soo nooli unoona firiya wa gaswadaasoy amir ninka dheki amirkaan u erahay marki dem eedalan sharafa usama diinta lang eed walan gobolyahayo faqaala yani waki matalan bahay saas wa minha may kana kumidaha yani waki saaso o biwasaaya xikmiyatin ahan saas kusoote faqaala usamatu usama mangala lawl abi bakar latarkabana anta ada kortay o kortay abubakar akor laanta may leeray tawdiat lilkasam wallahi amelgadr wallahi kadhaarday latarkabana anta ad kortay oo kortay abubakar me maha la laanzilana anina degay isla lugaayan mise daabada akuraasar dhaarad erg usuna dhaara korjiyey faqala faqala abu bakrin radia allahu tacaala canhu may ngaray law li usama may ngaray wallahi kadhaarday ma nazalta adin ma degaas walaa rakibtu aninam koraay وama calaya وama basu calaya ana korkay baas mahaan an ugadira ana ini an buseeyo dadami tay buseeyo saacatan zamanan busey fi sabil lahi kubusey inti an kusogoosiya lugaagay busoowano an busnagado lugaay fi sabiil lahi layl kusowano walba baasay korkay mahaneer wala ba وama basun calaya وama yani wa basun calaya baas korkay mahaneer besigiya kusogooti waawsaa abu bakrin abu bakr dardaarmay musaamatan derdaarimi biwasaaya derdaaryaaliyan derdaarimi wasaayaadkaas oo xakiimatin xikma ka dheehan mayna ka codsaday ciidankii obda ciidanka rasul marki may la jaray asxaabta la jaray hataa cumar ciidanka kumid ahay abubakar kalkun khaliifa ob nagday ciidankii kuherow nagdi may ka codsaday usama may kuwa codsaday kalimalinta lay kuwa faday way cumar la in dhaafay cumar cumar intabe ciidanka kajaraya usuna boholla fadaay laakin walaaguyar wasiir hanga ingaya cumar intabe sataladani guul badan aniyaale kitaal murtadiin antiyaal wal badan antiyaal kon cumar la inin kutab mis cumarkin kutabiyan ayli warsadahay khaliifkii oo yani markaas islaamka la dooradiya usaama hadal weydiyaye usaam in kutab cumar la min dhaafto la maama saasayna sudumoyin asaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam waana kaguulaysid intiyadahayti mashriqi magrib iya dacwada deersiye minhaa hoob liswiinayo lisyarafo yani waaki masalan lamda dadis lisay yani walmahalawaya minhaa may kumidaha qawluhu minha min alwasiya ma erni wa awsaahu biwasaaya xakiima minha min alwasaaya dardaariyaalka may kumid aha qawluhu qawlu abi bakrin abi bakr gool shay kumid ah. laa takunuu walaa taqduluu walaa tagulo walaa tumasiru ilaa aakirihi laa takunu un khiyaanteen muslimiinta tin inti safarka kajartaano jihaadka jartaan khiyaan khiyaanada samayten walaa takduru un balan buriideen balan langla galeen balanki nin kubaten walaa tagulo un khiyaanten gululka may lere khiyaan animad alkhiyaanatu fi lmanam ila alkhiyaana fi lmanam ya gulul langase inkiyaankan khiyaano le laakin mana gaar ahaan may kakhaasataye haniimada walaa tahulo inkiyaanten walaa tumasilu unsuruhum ayten lanka gaalka adisin dilan degdi kagooy sanka kagooy lanka lagooy madishi hadhaad miilo jijeey anwelen waay unsuruhum ayten yani rasuulka sala allahu alay slam dardaardisaasa kumid ahay walaa tumasilu unsuruhum ayten oo lanka usoo nooli milag sanka kagooy dhigdi kagooy weel oo kale iyo haddana madishi hagooy meelo kararaari meelo kawadwad un weelan susuur rumaysan walaa taktulo indileen dhislan unug yar indileen unug yaroo gaalada kumid e hadda mago isku dhaaf lan gaal ehe yani la dili masuur rumaayo isku dhaaf lang muslume eh, ba yani lagooyahay nka lagooyo haddana madishi meelo lakawadwadaa ililey ilahi kumin khatar waa dhamiyada muhiim wa walaa tumasilo unsuur rumayse walaa taktulo yani indilena diflan unug yaro difle indilen walaa shaykan oday oo kabiiran baaba ay waayel gaalka mielskufini oday waayelena indilen eli mana saaso masa yani duyuurti masaakintu isku dhaafaan waa elogi laakin oday waayele faale ma aha inti adurkadhaad ama islaamka dhibanjaysd meelo ma fidhiyo ha isku mana walaa taktulo shaykan oday kabiiran waayele indilen oo gaalada awlaadi odayaalsho oo waayininta walban lahayn ra'yin lahayne ficilin lahayn walba dilin awlaadiya rima dilin walaa tazi yani waa matalan ba day dirdaarmay hadda abubakar dirdaarmay waana dirdaarsananta kakoytay rasuulka kakoytay sala allahu alayh wasalam si rasuulka dirdaarma jari laysul dirdaarmay walaa ta walaa ta walaa tacziqo ungoytay naklan timir ungoytay waay walaa tacziqu ungoyten naklan timir walaa taqdacu lay ungoyten naklan geero beero gaalada timirtiyo inshaften wa ungoyten walaa tuxrigu ungubten hu anakla timirto dabanka daarten walaa taqdacu ungoyten shajaratan geed ungoyten shajaradaas oo mukmiratan miribiyaas geed miribiya ini lagooy malagol walaa tadbaxu walman gooriren neef haywaanaadka gaalada inka goorida welen walaa tadbaxuga shaatan ri ngooriden neefka la gooriyo manaha gaalada maagsho ma aha wal karibey lero lasoo gooriyo lakutaban welen walaa bagaratan sanan gooriden walaa baciidan gorbon gooriden ilaa hadii gooriyaasan lilablin gooridan oo fisaad ahaan lay gooriyo walaa lakutaban welen ma hadii singaamasan maayo dirdaartaasa la dirdaarmi fasaara aljeishu ciidankiya socdi hay وagaara huwa jeski weerari cala ahdaafihi ahdaafi ljeishi jeski bartilmaanyaalshe ya weerari wasaba huwa jeski gafaali yani وaganima huwa jeski ganimoysadi warajaca aljeishu jeish usama hanagde ila lmadina hanagdi daafiran xaala kawni daafiran hariki guulaysadi faadkala aljeishu ciidankii sugahay may geliyey hadii sham an duulay waana guulaysade hanagdi ler arrucba argagax ya yageli fi qulubi lmurtadina kuidaa qalbiyaasho geli waay asilatun hadi asila maada facala rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may falin qabla wafati wafati rasuli rasulka ofsashidiis hortiye may falin kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam jahaza qabla wafati jaishan ila shami bimada ashaara bacd aab bacd asaxaaba ma ishaaren cala abi bakrin ma ishaaren faashaara bacdun cala abi bakrin birad ljesh wairsaalihi ila qitaali murtadiin ma dalabuu may ku dalbadeen maada qaala lahum abu bakri ma ingari faqaala lahum abu bakrin wallahi la axulu liwaan cabadahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam maada dalabuu minhu min abi bakrin maratan ukra may ku dalbadeen fadalabuu minhu cazla usamata lisigari sini watawliyat ljeishi man huwa asalu minhu maada qaala lahum fagaliba waqaal la acdilhu waqad walaahu rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam maada kanat natiijatu jeishi usama usama jeeskay faaidadiis may nagati natiijatu jeishi usama yani fasara ljeishu waagaara cala ahdaafihi wasaba waganib faadkala rucba fi qulubi lmurtadiin natiijadiis saasa nagati adarsu saabi darsigi todobaad lmurtadiina kuwii ridaaway islaamka kubahi la degaalimokoodi hada maxaluho wa mabxatuhu irtada may ridaawey bacda wafaati nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay la oobsado shay kabacd may ridaaweyna mucdam lqabaili qabiilyaalo aksarkoodiya ridaaweyn walam yabqa ila ahlu maka walmadina wطaif waqaliil غayrhm wankasama lmurtaduna kuwii ridaawen a geebsameen ilaa qismayni lama qeebood yan dhiibsamen taarikin lidiin wahum atbaacu musaylimat lkazaab bilyamaama wabulayxat alasadi waatbaacu lswad alcansi fi lyaman i wamucadilin koo halaayay lizakaati zaka halaayay lamadaasan dhiibsamen wahum atbaacu malik bin nuwaylata min tamimin ku ahaadi fajahaza abubakrin abubakar ya diyaari axada casharatumi ko ya diyaari liwaan min liwaayin calan ligitaal murtadiina kuwii ridaadegaani wakataba abubakrin abubakar abtugi lahum lilmurtadiina ngabtugi kitaaba ngabtugi kitaabkaas oo yansaxuhu abubakar kanaseexaya murtadiinta birujuuci nagashin kanaseexaya ila lislaam islaamka langnaga wayuxadiru huwa abubakar indigaw hum almurtadiina caaqibat irtidaadihim ridaawokood irib humadiyan kudigaw walama asaruu murtadiinti markii adkaysadeen oo daa'imen yadaahama aljuyuushu daahamad may daboolay hum murtadiinti aljuyuush alislaamiya jeeshiyaalka islaamka nisba iya daboolen waintaha alkitaalu dirirtiya dhamaati biintisaari lmuslimiin muslimiinta guulaysadowsho maca kilatin kilati lmuslimiin muslimiinta ilaantood macashalooda wa aslama ma islaamay dhulayxat lasadiya murtadki haya islaami wanlaxa huwa dhulayxa habiri ilaa jiish lmuslimiin muslimiinta jeeshyaashu kabir kadarsamiy addarsu darsigaaso asaabicu todobaad hada maxaluhu wamadxasuhu itaalulmurtadiina kuwii ridaaweyn dagaalkoodi hada maxaluhu irtada may ridaawey bacda wafaati nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka oofsashidiis kabacdi mucdam lqabaa'ili qabiiliyaal aktarkoodi aktar lqabaa'il qabiilyaal carbeed aktarkooda iya ridaawen walam yabqa walam yabqa mabaabahan ilaa ahlu maka ahlu maka maahin wlmadina waila ahlu lmadina ahlu lmadina maahin wadaaif waila ahlu daaifi ahlu daaif maahin wagalilun waila galilun walyar maahin galilkaas oo kayrum ayr lmadkurina an adla shay eyr sha maahin wankasama lmurtaduna kuwa hidi daawen islaamku behenangeesinan ilaa gesnayn ilaa mageebodan geesinan taarikin wa mucadirin an geersamen taarikin onta ninkiyaali wa mucadirin gadaalay lamadaas an geersamen ongasama almurtadun ilaa kusmen taarikin koo kutabay lidiini diinka kutabi gib ahaan diinta islaamka dhon kubahi wahum taarikiintas may bu atbaacu musaylima musaylimat lkazaab taabiciinta isku irahen bilyamama ni haal kusugnaadi bilyamama makaanka yamama lerahin haal kusugnaadi kadima musaylimat musaylima bin humama musaylimat bn humama lankilera iya gali ordaan ila lmadinati iya gali rasuulka soo nooli ba rasuulka useedi maca wafdi bani xanifata qabiilkii shay banu xanif lera wafdigooda maca shay iya la gali eme fi xayaati rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul nololis marka rasuulka noole mar useedi fa kana musaylimatu musaylima may haaday yaqul huwa musaylima kii ku goola wahaay in jacala muxamadu muxamed hadii weelayo li an in weelaw almra amra alkhaliifati khaliifnimad arintii hadii in weelayo min bacdi bacdi muxamed muxamed bacdiki amrulkhaliifnimad hadii an in weelaw hadii muxamed dimadood khaliifnimad an liwareejiya tabictu raheyhu muxameda reesa erahay mana faaqbala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki warki deri faaqbala nabiy nabiga qaabili sala allahu alayh wasalam ilayh ila abi bakrin maya ilayh ila musaylimata musaylimi qaabili wafi yadi yadi nabi nabo galandisna halka sogonto sala allahu alayhi wasalam idcatu jaridin laantimireedo gabalshana galandiska jar faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ngaray lahu lima limay musaylimat alkazaab may ngaray low sa'alta musaylima ada suaal ni an iwarsad hadihi lqidcata gabalkan yar an ada galantay kahaay ata hadii ad iwarsato oo khaliifnimadii walakoosii e eh, maa acdaytu ana masiyaw kaada makasiyaw ha alqidcata qidadin yarastan e eh hata makasiyaw ari mana walan tacduwa walan atacaddaa anta ada maana gudubaas amralahi ilahay amarkaysi ka adsiga amri si ilahay king amriya waana nagadaased ilahay king adis iya nagabaaseer yani saas rasuulkan wareer baan kiilamooday sala allahu alayhi wasalam jeeraayo rookama kiilamooday lamajijimood danya lingili oo diheb eh imurjienga riski anas kufar iyo foolba ka hadi adi lamadama intikingajaran ay gal faawaltuhu bidalika birajulayni yakrujaani bacdi jeeraayo o kama qaala rasuul sala lah ala may ka awilayta yeede lama qof oo murtadiin ahoo eh naba nama sheegadaayan gidaalkea baadoona lamadi may nagadeen musaylimat lkazaab kan may nagadi alaswad lcansiy kolki yani saas limidiabasi rasuulka may lale ru'yat lambiyaai waxyun ambiyadii limidiyo limida oo kalma eh waxyu walin kii waa waxyu a ah. kolkasama lmurtaduna murtadiinti kolkan sidiya reer faalbala yani so rasuulka jawaabi walam atacaddaa anta ada maana dulibaas amrallah ilahi amalshay fika fika fish amr beta dalkii horan socday falama rajaca huwa musaylimo weli marki oo nagaday ilaa bilaadi bilaadi musaylima musaylimo bilaadis nagaday ya idacaa huwa musaylimo may sheegaday annubuwata nabanimo sheegadi wakataba huwa musaylimo aftogi ila rasuuli rasuulka an artugi sala allahu alayhi wasalam bacda cawdati cawdati musaylima may bacda cawdati cawdati rasuuli rasuulka nabishidis bacdashe min xajati lwadaaci kunagdi bacdasheeye wargalan artugi yani yani meray amta amirun liquraishin wa ana amirun libani xanifata ad quraish amirnga tar naban anina may naban laha eray reer banu xaniif goomka yanaban lahaa alardu baynana wy arada nin dhexays ad maki aradiya ye anina beertan reer banu xaniif iyo anina amir lahaa eri wargadaasan adtug bes igo rasuulka golgal walban sameyne diya digaal walba lanka dhaadna iyo rasuulka geediyo uma tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeye loo obsadi fasayara abu bakrin abu bakr an diri jeishan jeishi an diri calaa ra'si ra'si ljeishi jeishku sigeena madax ikramat bnu abi jahli madax ikramat bnu abi jahl yani madax ikrama yani laki la ogaayo gerad aw shay abu jahl dhali jeekasta oo ingaamiya islaam bada ingaamiya muslimiinta ingaamiya uma atbaca may raasiyey atbaca huwa abu may raasiyey hu ikrama may ku dabageliyey bijeisin jeish budabageli jeiskaasoo yagudu hingaamiyahu jeiska shuraxbil binu xasana lang leela ya kudabageli ciidankiyo haya weerar sii qaadeen musaylimo ka qaadeen yani beertisan ka galeeno idoosh wadinshai ka seedeen taasu kalku wankasama almurtaduna ilaa qismayni taarikin lidiin wahom taarikin lidiin may bo atbaacu musaylima musaylimahaani rahen alkadaabi benbadneega ibir yamama kasugnaadi wadulayxata wa wahy wa atbaacu dulayxa dulayxa taabiciinkiis alasadi reer asadi lanasaysun nabnama sheegadi wa atbaacu lswadi aswad lcansi lankileeraay taabiciintiis filyaman ina halku sugnaade aswad lcansi ay yani qatil fayrus fayrus adaylami saxaabiga jililka saasa fayrus fayrus adaylami lankileeraay saxaabiga leeraay ki dilaayo macna aswad lcansi soo nabnama sheegadi sun ومcdilin وamcadilinta may kadafata ka kadafin taarikin lidini diin ko kutabi iyo وamcadilin ko halaayay lizakati zaka halaay murtadin lamadaasa lisin hano zakaba madhiibano er saasa islaamka kubehen hanona diinka basi toosan kubehen lankale naba kuwadin وahm yani mcadilinta maybuwa atbaacu mcadilinta adi lafdishe mufrad lakin macnaa sha wa jama saasa lamikuahum lankanagaal wahum yani wa kay mucabiriinta mayb atbaacu malik ibni nuwayra malik bn nuwayra lankoleraay yani taabiciintis waay zikimadiiban min tamimin reer banu tamim kumide dad hanuunkiljar eh oo saasay ahayen unu zikimadhiiban or yoon islam kasta lanki maywa ruknu min arkaan lislam lanki inkir sidi murtada nagre salaadljarta mi waajibta lanki ar song mi waajib ziki usoo kawaajibta mi waajibta lanki ar usul may nagre murtada nagre yoon saasa karida bes fajahaza abubakrin lamadiiba abubakar sida degaalamaay lanki yani doodko ama yani waa dhiibi jaray ruurdo dhiibi jaray rasuulka samisha oo diidi la degaalamatiraayo ansakas fajahaza abubakrin abubakar adiyaari axada cashara tumi ko liwaan min liwaayin calanga ya diyaari tumi ko ciidan ya diyaari ilan calan kastaba ciidan alajar tumi ko ciidan oo liwa hoob laka ari liw kasta ciidan intaas heerkoos jira fajaza abu bakrin adiyaare axad casharata migoli ain alan adiyaar lijli kitaal murtadiina kuwii daawensilanseganamdanaadiye wakataba abu bakrin abu bakr abtugay lahum liaxada casharata mikogi lahantoodian abtugay kitaaban kitaaban abtugi kitaabkaasoo yansaxu huwa abu bakar yani naseexeya hum murtadiinta birujuuci nagasho naseexeya ila lislaam islaamka nagada wayuxadir huwa abubakar ndigaw hum murtadiinta ndigaw caaqibata irtidaadihim ridaawokoodin humudiyanagu digaw hadii ridadan isinkadhimata mahatara kasuguntinleyma walama asaro murtadiinti marki daa'imen yadaahamad may weerartay daboolay hum almurtadiina may daboolay aljuyuush juyuushti muslimiinta otuminkokaahn dabooliba juyuushtaas alislaamiyatu islam inanasbay wantaha alkitaalu walil hadegaanimod hadegaanimoog hadii kastood mawta ti islaamka dilaayahay kan leeraw musaylimat lkazaab ay lakdiri hadiikat lmot beertigeerid melileha wantaha alkitaalu kitaala yolowi bintisaar lmuslimiina muslimiinta guulaysadowsho maca milatin milat lmuslimiin muslimiinta iraanto murtadiin eedan badanahay saasata muslimiinta guulaysade murtadiintina aswadulcansi waa yaman balik dili rasuulka nooli rasuulka nooli sala allahu alayhi wasalam bali dili rasuulka saabtan sheegi oo ku aswadulcansi yala dili fayrus lankileraay er yamankaay islaamkaay lankaasa dili saxaabigaa diliya bes dadkiban sheegi rasuulka isla markiiba tigeeliyoodi dhimadyahay waaslama dulayxatu dulayxan islaami alasadiy heer asadi lanasbay wanlama huwa dulayxa kabiri ila jiish lmuslimiin muslimiinta ciidamayaalkoodi hakaberi hari islaamkananaganabanimadi koakuron bulayxa may haay hort bulayxatu bulayxe lanka laraw may haaye hordhaan kahinun ko wal shisheeg ayahay kahin kitaab gaablow e kahin ayahay iddaca nubuwata nabanimi sheegadi fi xayaati rasuuli lahi sala allahu alay salam ilahi rasulsa nololis ya nabi aha watabica may raheena bulayxa bacdu bani israail niman yahuuda oo reer banu israail bacdisha kumide eh, yaraheen wa bacda wafaati rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulshi markii la oofsaday bacdishe ya istafxala wiinadi istafxala wiinadi amru dulayxa dulayxa arantis iyo wiinati wa istafxala wiinadi yani amru dulayxa dulayxa amar shay wiinadi fasayara abubakrin abubakar an socod siiyey indiray law libulayxa bulayxi lahaantisan diri jeysan ciidan iyan diri jeiskaasoo hazama aljeishu jeisku siga ay tudumiyey atbaacahu atbaaca bulayxa bulayxa taabiciintiis burbur waaslama bulayxa lislaami walahu walibulayxa bulayxa ma in sugnaaday dikrun usaw jamiilun wanaagsan fi fatxi lciraaq ciraaq furishadiy ingaami islam badagdi madidan ciraaq ban furishadiye ye magawinka lay waay ingaami islam anagdi ciraaq dadka ciraaq dadka furadiya kumin nagdi waay asilat hadi asila man irtada ay ridaawi min alcarab bacda wafati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ay ridaawi irtada bacda wafati rasuuli lahi sala lahu alay slam yucdam lqabail qabiilyaalka astarkoodi ilaa kan qismin inqasama lmurtaduun inqasama lmurtaduun ilaa qismaan taarikin lidiin wamucadilin lizakat maada facala abu bakrin macahu may fali fajahaza abu bakrin axada cashara liwaan likitaali lmurtadiin maada kanat fi natijatu faaididii iyo yani miraaga qaladi may haasiyo maada kanat natija kanat natija ila intisaar lmuslimiin maca jalatihim saasa natiijadka damboji wallahu aclam